yeesha rafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya suba bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow ذلك هاكنوه salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal birkiinbah meel waa joogtaan si walbadina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh waxaa ku aaseysan tahay sideed bisha novembar sanada laba qodobada barnaamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qatar oo sheegtay in laba maalmood lagu kordhiyay heshiiska ay garwadan ahayd ee xabajoojinta iyo maxaabiis dhaafsiga ee u dhexeeyey israa'il iyo xamaas wararkii ugu dambeeyay arrimaha ayaan soo qaadan doonaa xili xubnaha maxaabiista qaar kamid ah ay sii daayeen dhinacyada ururka xamaas iyo israa'el dowladda filibiin waxay sheegtay inay rajo ka qabto in lasoo afjaro colaadda dabadheeraatay ee u dhexeysa xukuumadda iyo kooxaha fallaagadii dalka ka dagaalama kadib wadahadal la socda waxaad kaloo maqli doontaan waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadli doono shirka cob ee dubay lagu qaban doono oo ah shir ajenda caalami ah dhiiradan lagu saari doono arrimaha isbeddelka cimilada aan soo qaadan doona ukrain qaybo ka mida ah baddeedana dad badan ayaa ku dhintay qodobadaas iyo kuwa noogu soo kordha xubnihii joogtada ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka eela akayga wadna quuraw hayadhiige halbowlaha iyo kayga wadna quuraw hayadhiige halkii ay kaa jebiyeenba anna heelkii isku heereen halkii ay kaa jebiyeenba anna heelkeisku here kala harimayne ugubso ugubso kala harimayne waxubso hadalkaygana qabso kala harimayne ugubso hubso arrimayne wa hubso qabso weyga hadduu ilka horjaalaygi nuuhuga qaban maaye hayso ilka horjaalaygiyo huga qaban maaye hayso qabrigahaygu halayne akhira layska helay waxa igu qalayne akhira layska helay kala harimayne uhubso uhubso kala harimayne wahubso hadalkaygana qabso

heestii hilbaheena isku yaale ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo saynab xaaji cali baxsan erada heestan waxaa iska leh abwaan yuusuf aadan allaale laxanka ismaaciil yar ayaa leh riwaayaddii garcadaaw iyo caashiq bay markaa qayb ka ahayd taariikhda heestan la qabto waa kun sagaal boqol ahayd barnaamijka kulanka keynan maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan ogonahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday war balninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharaf ciheeda hooyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabna iyada oo muqdisho iyo qeyb badan oo kamid ah dalka ay ka deen roobabka deerta elino ayna saameeyeen deegaano badan iyo sidoo kale degmooyinba xaalado markaa adagna ay abuureen gaar ahaan magaalada muqdisho oo magaalo madaxa u ah dalkeena waxa wajahaysaa xaalad markaa adag marka la eego wadooyinka qaar oo biyuhu ayba jareen qaarna markaa ay go-doon geliyeen degmooyinka qaar mareyaha hay-adda ama wakaaladda horumarinta dhismaha soomaaliyeed cali juqumbe uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay ka shaqeyn doonaan iyagoo kaashanaya wasaaradda howlaha guud inay keenaan qorshe looga shaqeynayo biyo fadhiisidka magaalada muqdisho in laga shaqeeyo inaysan biyo damba fadhiisan sidoo kalena wadooyinka qaar aanay xirmin wuxuu tilmaamay in biyaha meelaha qaar fadhiya ay ka dhalanayso cudurro iyo nadaafad darro baahsan oo saameyn ku yeelan karta dadka ku nool magaalada muqdisho waa kan maarayaha wakaalada horumarinta dhismaha soomaaliyeed cali juqumbe wuxuu ku saabsan yahay inaan maanta kaga hadlo xaaladda ku saabsan roobabkii da'ay iyo saamaynta ay magaalada ku yaasheen iyo waxa ay tahay ay nala tahay in la qabto roobab baaxadle ayaa magaalada ka da'ay roobabkaasi waxay yeesheen saamayno kala duwan oo hadday tahay mid bini'aadannimo mid budbur hantiyeed mid jidadkii oo xidhan marka si gaara ah waxaan maanta rabaa inaan kaga hadlo maadamaa ay wakaaladu dee tahay wakaaladii horumarinta dhismaha soomaaliyeed oo dhammaan wixii dhisme iyo ku saabsan ay mas-uuliyadda ama qaar toos ay u leedahay ama ay la wadaag tahay inaan muujinno xaaladda biyaha ee ka jirta magaalada muqdisho caasimadda inay tahay arrin deg deg ah arrin mug weyn oo ka saamayn weyn waa arrin aan dhihi karo waa arrin degdeg ah oo qaran oo u baahan in shir degdeg ah oo dhammaan ay ka soo qaybgelayaan inta ay qusayso magaalada muqdisho ku nool hadday tahay hay-adaha dawladda hadday tahay kuwa gaarka loo leeyahay hadday tahay ganacsatada in ay tahay arrintaasi arrin u baahan in si degdeg ah shir laysugu yimaado iyadoo taa laga duulayo ayaa waxaan maantay rabaa halkan inaan kaga dhawaaqo in la isku yimaado shir deg deg ah oo aan daahin oo looga tashanayo sidii loo xalli lahaa biyo fariisinadan mucjisada ku noqday magaalada xamar magaaladan roobab baa ka digi jireen dad wuu deganaa biyo waa imaa jireen kuwa ama roobabka ka yimid ama dee meel kale ka yimid waana la xalli jiray marka duruufahaas magaalada hadda waxaad moodaa markaa inay cakiran tahay runtii marka waxaan rabaa anigoo taas ka duulaya in wakaaladdu ay ku dhawaaqdo shir deg deg ah inaan qabaqaabin doonno annagoo la tashanayna dhammaan qaybaha ay qusayso haddii tahay gobolka banaadir wasaaradda howlaha guud oo dee shaqawadaha wakaaladda la'ah oo wasaaraddeennii ah qaybaha kala duwan ee gaarka loo leeyahay sida jamber of commerciga guddiga dhismaha wadooyinka ganacsatada arrinta maanta xamar ka taagani iyadoon u baahnayn in la siyaasadeeyo waa arin aan rabno in la isugu yimaado si ugu yaraan loo gaaro xal deg deg ah oo ceeb astur ah runtii iyo xal waara oo ka dambeeya wakaaladdu waxay samaysay waxaan isku dayna inaan diyaarino warbixin aan ku saabsan horta maxaa ka qaldan iyo meelihii biyuhu ay mari jireen oo xilliyadii dee dawladdii kacaanka iyo ka hor iyo ka jiray maxaa ka qaldamay warbixinaan ka soo diyaarinay aanan haddar lahayn halkan bowerpointkii dad saarno maanta waxay tahay codkan waa inaan dirno dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan la hebela u xil saaran iyo hebela u xil saaran iyo hebela iskajidtahay kuna isugu nimaadno wakaaladdu warbixinaan ka diyaarinay warbixintaasu ku saabsan in la gaari kara xalku meel gaar ah iyo kabacdina loo gudbo xal waara runtii magaaladan biyihii waa fariisteen jid annaga hata hayna xodhonaga xogtaas injineeradan howlgelinay warbixinaan ka soo diyaarinay meelaha ugu daran meexa ay la fadhiisteen tallaabooyin haddii la yimaado oo laysla qaato magaalada biyaha looga saari karo oo la falgeli kara ayaan diyaarinay marka waxaan rabnaa cadaalay oo maanta codkan wuxuu yahay inuu baxo qolo walba kaalinta ay ku leedahay inaan muujinno inay tahay arrin deg deg ah in laysku yimaado roobabka magaalada fariistay kii gooyey oo ay cuduro iyo kale kasii dhagareeraan in la muujiyo inay tahay arrin qaran inay tahay arrin aan mudnayn in la siyaasadeeyo ama meelo kale laga raado oo aan meelaysan aadnayn lagu qunfin intaasay maanta ahayd warbixintaas marka waxaan kaloo inaan ku dhawaaqno shirkaas xilliga uu dhacayo iyo cidda ka soo haddii aan la yidhaahdo wakaaladda annagu ah hormuodaan u noqonaynaa dhinacyada ay qusaysana waan la wadaagaynaa waana soo sheegaynaa laakiin waxaan maanta rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyo maanta arinta xamar oo biyuhu ay ku hayaan uma baahna ila siyaasad waxay u baahan tahay in hadda la iskaga yimaado xoogyaa la hayaa xirfadiyaa la hayaa magaaladii aan ku noolnahay waa nagu doqonimo inaan arintaas wax ka qaba weyno marka intaasaan rabaa inaan sheego cali juqumbe maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha soomaaliyeed ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan in markaa xal loo waayey muqdisho wadooyinka ay maraan biyuhu ama biyomareennada oo inta badan burbur uu ku yimid tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya kadibna aan dayactir helin taanay keentay in marka roobku uu wadooyin badan oo magaalada muqdisho ku yaala inay markaa xirmaan qaarkood kuwa cusuuqa la dhise ay burburaan waxaana ugu wacan sida la aaminsan yahay in marka horeba aan laga fakerin dhismaha qaabka loo qorsheeyey iyo in loo sameeyo meelo ay biyuhu maraan si looga badbaado burbur ku yimaada wadooyinka in qaarkood ay go-aan dhinaca kalena dhowaan soomaaliya waxa ay ku biirtay dalada bulshada bariga afrika oo in muddo ay ku taamaysay dowladda soomaaliya inay markaa mar un soomaaliya ka mid noqoto ururka ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale wax wada qabsigaba ugu dambeyn dhowaan ayay ku guuleysatay xukuumadda soomaaliya ee uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana loo ogolaaday in soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto ururkan oo ay horey uga mid ahaayeen toddoba dal soomaliyan ay ku noqotay dalkii sideedaad haddaba maxaynu ka naqaanaa ururka dallada bulshada bariga afrika goormee la asaasay dhaqaale ahaan maxay soo saaraan ama ay sameeyaan xubnaha ururkan ku jira iyo xogo kale oo ku saabsanba waxaad ku maqlaysaan xubinteena wax ka baro wadamada caalamka oo tobaadkiiba mar aad ka maqashaan ka eenan wariyaheena burhaan diini faarax ayaa la diyaar And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan kenen toddobaadkan xubinteena waxaan kaga hadli doonaa ururka bulshada bariga afrika ururka bulshada bariga afrika waa urur dowladeed oo ay xubno ka yihiin waddamo ku yaala gobollada harooyinka waaweyn iyo kuwa geeska afrika ururkan oo ah mid dhaqaale waxaa xubno ka ah sideed waddan oo kale ah tanzania kenya ruwanda uganda burundi suudaanta koonfureed kongo iyo soomaaliya oo ah dalkii ugu dambeeyey oo ku biira ururkan markii ugu horreysay waxaa la aasaasay sanadkii kuniyosagaalboqoliyo toddobiyo hase ahaatee sanadkii kun ayuu burburay mar kale bishii juulaay sanadkii labada kun ayaa dib loo aasaasay waxaana lagu aasaasay xeer madaxweyne dalalka kenya yuganda iyo tanzania ayaa ahaa ugu horeeyay ururkan aasaasay sanadkii labada kun iyo tobankii ururka e a c magaciisa loo soo gaabiyo wuxuu bilaabay suuq u gaar ah oo ay wadaagaan badeecadaha shaqada iyo raasamaalka gudaha iyadoo ujeeddadu ay tahay in la abuuro lacag wadaag ah iyo ugu dambeyn in heer federaal siyaasadeed buuxa loo gaaro dhaqaalaha wadamada ururkan ku jira dowladaha ku jira ururkan ayaa hadda wadaaga baasaboor guud waxaana qorshuhu yahay in la gaaro in lacag midaysan la adeegsado sidoo kale dowladaha ku jira ururkan waxay wadaagaan canshuurta guud ee dibadda laga keeno iyo badeecadaha wadamada saddexaada ganacsiga canshuur dhaafka ee u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ururkan iyo habka kastamka caadiga ah ayaa ka mid ah ajandayaashiisa xarunta ururkan waa magaalada caruusha oo ku taala dalka tanzaniya waxaana shirarka ururkan looga hadlaa afafka sawaaxiliga ingiriiska iyo faransiiska qiyaastii saddex boqol oo milyan oo ruux ayaa ku nool wadamada ku jira ururkan taasoo ka dhigan in boqolkiiba shan iyo labaatan dadka qaaradda ay dalalka ururkan ku jira ku nool yihiin ahdaafta ugu weyne ururkan waxaa ka mid ah in la ballaariyo isdhexgalka dhaqaalaha dowladaha ururka ku jira si kor lagu qaado tayada nolosha dadka wadamadan ku nool dalka ugu dhulka weyn ururkan wadamada ku jira waa tanzaniya halka ugu dhul yaryahay waddanka ruwanda xagga diimaha haddaan eegin ugu dambayntiina dadka ugu badan ee wadamada ururkan ku jira waa kirishtaan muslimiintuna waxay ka yihiin boqolkiiba saddex iyo labaatan xubintii wax ka bara wadamada caalamkana toddobaadkan saaxiibayaal waanaga intaas mahadsan yahay waryaheena burhaan diini oo inala socodsiinayo xubintii wax ka baro caalamka oo todobaadkiiba mar aad ka maqshaan kaelan todobaadkan aynu ku qaadaa dhignay waxaynu ka garanayno ururka bulshada bariga africa oo soomaaliya ay mar dhow qeyb ka noqotay ama xubin ka noqotay markana saaxiibayaal waxaad ku dhawaataan warbixin uu waryaheena maxamed cabdinaasir ayaa inooga diyaariyey wadada farjanno oo mar ahaan jirtay halka marin ee ay maraan dadka ku nool magaalada muqdisho qeybo kamida ah ee doonaya markaa inay kasoo adeeg doontaan suuqa weyn ee bakaaraha iyo qeybaha kale ee magaalada maadaama inta badan magaaladu ay kala xirneed ayna xilligaas socdeen dagaalo xoogan oo udhexeeya kooxihii kasoo horjeeday dowladda ee shabaab iyo sidoo kale ciidamadii etoobiya iyo ciidamadii kale ee amisom ee qeybta ka ahaa howlgalka nabad ralinta waa kan wariyaheena maxamed cabdinaasir ayaanle oo warbixintan inooga diyaari socday magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ee u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo al-shabaab ayaa waxaa xilligaasi adkeed dadka inay soo aadaan suuqa weyn ee bakaaraha iyo sidoo kale isticmaalka wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho xilligaasi wadooyinka aad bay u go-naayeen dadkuna way ku adkeed isticmaalka wadooyinkaasi laakiin dadka usoo adeeg doonanaya suuqa bakaaraha iyo kuwa ganacsiga ku leh waxay markii dambe samaysteen xal ah siday u mari lahaayeen waddadaasi waxaana ay waddo ka dhigteen xaafadihii loo yaqaanay tokyo oo ku yaalay degmada holwadaag ee gobolkani banaadir oo qaarkoodba hadda aynu ku sugan nahay dadka ayaa markaasi waxa ay si xooli ah iyo orod ay ku mari jireen wadooyinkaasi si ay u gaaraan xaafadahooda oo ka baxsan suuqa weyn ee bakaaraha haddaba intaasi kadib waxaynu la kulannay qaar ka mid ah dadkii xilligaasi goobjoog u ah waddadaasi isticmaalkeeda sidoo kaleetana mari jiray waddada loo yaqaana farjan waxay ka sheekeynayeen xusuustooda waxyaabihii ay kala soo kulmeen intii ay isticmaalayeen waddadaasi ceyga saddexan waxaa faysal siciid ducaale oo degan degmada wardhigley haddana loo yaqaano warta nabadda ha waaba wadada keliya noo furanayn aniga shacabkii waxaan ka mid ahay aan qaxin oo deganaa xaafadda faamilkaa qaxeen laakiin aniga iyo dhallinyar kale oo ku wada nooleen halka waddo oo marinka noo ahaheedba waataan magaca ula baxnay far janno macnihii waxaan ula baxnay far ka mida jannadii ay dadka ku sameeyeen laakiin nin walba taariikhii saamaynay ku leedahay wallaahi tobankii aakhirkeeda ilaa iyo kooyi tobankii kooyi tobankii bishii sagaalaadoo kaleetaan dhihi karaa ilaa bish sagaaladii gaartay marka xilliyadaas tobankii ilaa iyo kooyi tobankii waxay ahayd halka waddo oo ka furan magaalada muqdisho qofka degan gees ilaa ka gees wuxuu soo samayn jiray wardhigley iyo tookiya holudaag inuu soo dhex mareed kabaci suuqa bakaaraha u gudbo marka meel waxay ahayd wada sintay dadkii oo dhan wallahi horta caqabadaa iska jira dagaalaa jiray oo magaalada way kala go'need weeba yareedba shangaani dhinacaan ku ekeed dhinacaana ilaa madiinaa ku ekeed shangaani waxba xagga kama jirin wardhigleyda aa aragtay madaxtooyada hoosteeda ku ekeed inta kaleeta kuma ekeen magaalado dhan way kala xayn dadka ugu badanna way qaxeen ceelashii meelay u qaxeen marka inta yareedoo harte halka waddo oo suuqa bakaaraha suuqa ugu weyn oo laga adeegto ah marka halka waddo oo loo maro ay ahayd weli waddo waxay ahayd ninka baqaarka ugu weyn suuqa bakaaraha ku leh ee ninka masaakiinka ee xamaaliga ee gaarigacanka wato ee isku si u maraan weli xataa waddada si xaragale looma marayni qof walba asagoo soo ruclaynayo oo suuqa bakaaraha gelaya dhididay oo suuqa geli jira marka waddo waxay ahayd oo alxamdulilah oo ilahay xaggiis nooga soo baxday haddii kale muqdisho way kala go'i lahayd wallaahi haa waxaa jirtay dhalinyaro badan hadda inay nairobi ku noolyihiin aan u umalaynayo galab ayagoo aan inta waddada ka imid waan raba inaan soo gooyo joog joog inta ay dhaheen anigaa naftirkeyga ah. waxaa jirtay inta waxaan qasbay mayaan dhahay waa soo gudbaa soo gudubka aan soo gudbaaye qole ee taamashiyka labada qolo liifa iska saarnaa xabad aniga lee wadaa waxay ku dhacday ri ilaahayna anu waa i gudbiyey markaan gudbaa ridii arkay casaaridii marka dambe waxaan samayna gaanjo aan kusoo jiidnay waxay halis u ahayd eh, marinka waxay halis u ahayd xabadda haddana ma laga quusa karino halka waddo oo waxay ahayd ay eh, nolosha ku jirto waa ku qasbantaa inaad adeeg doonatid waa ku qasbanta hadii shirkad xawaalaad lagu soo dhigay inaad tagtid ma jirin taajka hadda laysku diraayo ma jirin waxyaabahan hadda shirkadaha oo fududeeyay gurigaaga dhexdiisa waa inaad doonataa marka naftina waa kaaga jirtaa qutur daruurigana waa kaaga jiraa waana noolaa taho guri kuma ekaan kartid marka waddada muhiimay noo ahayd taariiqo badan oo kaleeto le dad dhaawacaa ka qaadnaa jiro dad ku dhintaya jira aan qaadna xataa dadka deegaanka markaas deganaa oo aad ay taarikhdaas u hayaan barjanno waxay ahayd wadda aad u halis badan haddana wadda aad u faa'iido badan ahayd dadka magaalada oo degan gedigan dabka ilaa wixii dhankan ka cabo xamurooyena xataa dhankaas ahaada dhan waddada keliya ee bakaaro u gudbi jiran ahayd micnaha oo waqtigii adeega walaahi xaalad halis ahayd odayaroo ad waqtigaas simada dhiganaayey waxay ahayd waqtigaas meeshale ka aadi jirna halkaas waddaa furneed labada dhinacan liifaa ka saarnaa laamiga oo caadin cadduu ahaa dhanka korna liifaa ka saarnaa dhankaan liifaa ka saarnaa inaa marta halisay ahayd xaalad oo nooc malajabaanaheed aga sii karin wallaahi duruufa u jirta maahan qof raba ma lahan mnaa qof walba waddo inuu baawar raaco uu awooday hadduu lacag helaayo laakiin daruurigaa jira waddo kaloo lamarra ma lahan dabku way xiran tahay geejaceel ma karo xariyaa la iska dhaaf warkeeda halkaas luuqa tokiya la dhexmara maahan wadda kale ma jirinba macnaha dantaa ku qasbaysi wax doorasho ama jirin baagaarid wax oo soo aado dhankan dabkaa iyo xmurweyne iyo wardhiigley iyo dhankaan soo aado wax gaari a ma jiri jirin laakiin ceelasha iyo madiine iyo dhankaasay baabuurta bixi jireen baabuur ma lahayn waba kala jarnayd magaalada magaalada dhankan madaxtooyada hoosteeda ku ekayd dhankan waxay ku ekayd eh, boondheere fiftiimey wax ka sokeeya dhamma ahayn manaha dowladda xaggaas leba ku ekayd bu marka baabuur la maraba jirinbu zaa'id aaday u tiro badan yihiin waxaa jiro ani iyo wiilaa saaxiibanahay oo jaamacada soconnaa jidka kula dhelaynaba waa isku ceelinni walaa ilaa agtayna dhexdeena axbada ku dhaceen wallah ilaah naga badbaadiyey dad badan badan oo ku dhintay waa naqaanaa waxaa kasii daran waqhtiyada hoobiyada hoobiyaha soo dhacaayo midda labaad waxaa laga carari jirayba madaxtooyada in la fiiriyo macnaha muuqiila meel kaga muuqato haddaa aragtid macnaha liifka inuu kugu dhaca malaysa waa laga sii dhumanaa saasay taleologtaas maraya abwaan xirsi dhuux waxa uu ka mid ahaa dadkii ku sugnaa degmada howlwadaag gaar ahaan waddada ay ula baxeen farjanno nawaaxigeeda waxauu ka sheekeynaya ogaantiisa waxyaabihii uu goobjooga u ahaa iyo sidoo kale sida ay waddadaasi ugu baxday magaca farjanno marka aad maqasho magaca waddada farjanno waxaa kugu soo dhacaya waddo taariikheed waddo halgan waddo badbaado oo shacabka soomaaliyeed cagtooda ku sameeyeen ee aan ahayn waddo dawladda samaysay magaca farjanno wuxuu baxay xilliga isaguna la baxay xilligii fooriyaayaha oo ah xilli siyaasiyiin soomaaliyeed ay miciinsadeen inay ciidamada etoobiya waddankeenna keenaan ay cuuryaamiintii dagaalkii ku cuuryaamay oo isbitalka martiini ku jira ay dhacday taariikhda dhacday in ay ciidankii ay la dagaalameen ay ugu yimaadaan magaalada muqdisho waxay ka mid tahay nasiib darrooyinkii waaweynaa ee soo maray taariikhda soomaalida dagaalkii fooriyaayaha ee ay baxday waddada farjanno farjanno waxay baxday xilligaas waa xilligii siyaasiyiinteenna qaarkood ay miciinsadeen inay ciidamada etoobiya keenaan dalka soomaaliya dagaal ba ba'anuna ku dhex maray shacabka soomaaliyeed iyo ciidankaas magaalada muqdisho <laughs> waa iska cad tahay waxa lagu doortay waataan kuu sheegay waa waddo badbaadaan ku eri waxaa la mari waayey waddo kasta oo furnayd oo laami yahayd la mari waayey waxaa la mari waayey jidcadde loogu talagalay in shacabka lugtooda ay ku maraan waxay noqotay in la sameeyo waddo luuqluuq ah oo isku xirta bakaaraha iyo xamarweyne inta ka dhexaysa marka farjanno waxay martaa xaafadda tokiyo ee degmada holwadaag dhexdeeda waana waddo badbaado waa waddo lagu soo mooday waa waddo taariikhda gashay waa waddo shacabka soomaalida u noqotay dhufays socod oo ay ku moodaan muxuu ahaa isu marka magaalada ay ku maraan waxaan ku xasuustaa inay xaafadaydu muxuu ahaayey howlwadaag tahay waxaan ku xasuustaa inay tahay waddo dhuumaalaysi oo shacabku si dhuumaalaysi ay ku marayeen waxaan ku xasuustaa inay ahayd waddada ugu ammaan badan waddo la maro bartamaha muqdisho marka sidaan kuu sheegay waa waddo taariikhda gashay waxayna ku gashay inay noqotay waddo badbaado oo halgan oo shacabku eh, ay ku aaminaan naftooda markay isaga soconayaan xamar weyne iyo bakaaraha maxamed cabdinaasir ayaan leh k n n muqdisho san yahay waryaheena maxamed cabdinaasir ayaan oo warbixinta inala socodsiinaya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kanan waad nagala socotaan dhegeystayaal Yeah. afimahadankaha kuno aaaiheedahoyada weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib markaan hindiya haddii aynu eegnana kooxaha gurmadka ayaa dadaal ugu jira inay markaa helaan koob iyo afartan ka mid ah shaqaale uu markaa ku dhacay meel markaa godah oo ku taala buuraleyda himilaayan gobolka loo yaqaano ee markaa wadankaasi hindiya gaar ahaana eh, markaa meel ku taala otarkhan halka loo yaqaano oo ka tirsan gobolka himilaayan wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo gurmadka deg dega ayaa sidaa warbaahinta u sheegay shaqaalahan ayaa waxay ku dhaceen tunnelkan oo markaa afar dhibic shan kilomitir marka la eego dhanka hoose u qodan tan iyo labiiyo tobankii bishii november ee bishan sideed iyo labaatanka mareysa iyadoo tan iyo intaana la baadigoobay shaqaalahan dowladdu waxay sheegtay in dadaal loogu jiro kooxaha gurmudkuna ay aada ugu dhow yihiin inay gaaraan eh, marka la eego gudaha buuraleyda ay ku dhaceen eh, xubnahan lana qodayo eh, marka la eego tonalka ama markaa meesha ay ku jiraan oo ku duntay amaba ay ku dhaceen xubnahan gaaraya koob iyo afartanka rajo fiican ay dowladdu ka muujisay in la heli karo sidoo kale kooxaha gurmudka ayaa iyana qoday marka la eego ee dhulka konton mitir oo markaa ay dhanka hoose u qadeen si ay u gaaraan marka la eego xubnahan koob iyo afartanka oo haatan la sheegay inay aada ugu dhow yihiin inay helaan dad badan oo eheladooda ay ku jiraan ayaa walaac muujinaya maadaama eh, laga yaabo in la waayo xitaa ama ay dhinteen qaarkood waxaynu waxaynu ugu qaadan kartaa saddex ilaa afar saacadood inaynu iyaga gaarno ayuu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah xubnaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee xaaladaha deg dega ah ee waddankaasi hindiya waxaynu gaari doonaa gudaha tunnelka si aynu u helno xubnahan ku dhacay godka ayuu sidoo kale hadalkiisa intaa ku daray waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay sayid ata xusneyn oo isaguna kamid ah saraakiisha kooxaha gurmadka oo isna sheegay rajo fiican inay ka qabaan inay gaari karaan dadkan uu markaa ku dhacay godkan tunnelka lagana yaabo markaa inay badbaadiyaan dadkuna ay isdejiyaan oo ay markaa rajo fiican ka muujiyaan in la badbaadin karo dhinaca kalena waxaa laleeyahay waxaa la kordhiyey heshiiskii markaa xabad joojinta iyo maxaabiis dhaafsiga ee israel iyo dagaalyahanada ururka xamaas qatar oo iyadu garwadeenka ah heshiiskan waxay sheegtay eh, in markaasi ay isku afgarteen dhinacyada in lasii joojiyo dagaalada ama la joojiyo dhibaatooyinka u dhexeeya dhinacyada xamaas iyo israel afartan iyo sideedii saaca ee soo socota si loo sii wado heshiiskan markaa ay dowladda qatar garwadeenka ka tahay ee maxaabiista laisku dhaafsanayo sidoo kalena xabadda lagu joojinayo dhinaca kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay sheegtay in khaza haddii aan la helin gurmad caafimaad oo deg deg a ayba ka dhalan karaan cudurro halis ah oo dili kara dadka shacabka ah maadaama ay khaza isku bedeshay meel lama lamadagaana burbur xoogle uu soo gaaray duqeymaha yuhuuddu ay muddo konton maalmood ka badan ku wadeenna ay markaa keentay in khaza ay u ekaato meel saxaro ah sidaas oo kalena meelaha qaarna laga soo sheegaya caafimaad darro baahsan haddii aan wax laga qabanna hay-adda caafimaadka adduunka waxay sheegtay inay ka dhalan karaan cudurro halisa ah oo keeni kara in dad badani ay ku dhintaan Eh, dhinaca kalena waxaa leeyahay eh, israel meelaha qaar xadidaada ay saartay iyo go-doonka ay ayaa saameeyey in meelaha qaar la geeyo gurmad bani gaza gaar ahaana meelaha isbitaalada iyo sidoo kale meelaha dadka rayidka ah ay ku nool yihiin xayiraada israel ay saartay meelaha qaar ee khaza ayaana waxaa laleeyahay waxay keentay inaan shidaal la geyn karin deegaano fara badan iyo meelaha qaar sida uu sheegay madaxa xuqulisaanka ee midooda yurub waxaynu ugu yeeraynaa in markaa israael ay fududeyso isu socodka gargaarka gaaraya gaza taa ayaa muhiim ah waxaynu ka dalbanaynaa in la fududeeyo isu socodka bini-aadanimada ay warbaahinta u sheegay janes lenorkic oo brasilis oo biljimka magaalo madax u ah kula hadlay warbaahinta waa qasab dadka ka shaqeynaya arrimaha gargaarka bini-aadanimadu inay helaan waxa ay ku socon karaan oo ah gawaaridooda shidaalka iyo sidoo kale in la gaarsiiyo meelaha qaar shidaalka u baahan taa ayaa muhiima landrarik sidoo kale waxa uu sheegay in khaza in la gaarsiiyo gurmad deg dega ay u baahan tahay si gaarana in la mariyo marinka rafax iyo deegaanada kale ayna saameyn ku yeesheen marka la eego cunaqabateynta iyo go-doonka ay geliyeen ciidamada yahuudda oo aan ogoleen dhaqdhaqaaq badan laga sameeyo dhinaca kalena waxaa laleeyahay eh, dad rayid falastiiniyiin ah ayaa waxa ay markaa ay ku geeriyoodeen iskahorimaadyo qeybo kamida ah daanta galbeed ciidamada yahuudda iyo dadka rayidka ku dhexmaray waxaana la leeyahay khasaaro fara badan ayaa soo gaaray dadka shacabka oo iska caabinaya xaafadahooda ay weerar soo qaadeen ciidamada yahuudda sidaas oo kale waxa ay sii daayeen ciidamada yahuudda xubno kale oo falastiiniyiina oo ku jiray gacantooda xabsiyadoodana markaa ku jiray sidaas oo kale xamaas idan waxay sii daayeen saacadii ugu dambeeyey xubno yahuuda oo qeyb ka ah markaa heshiiskan in la isdhaafsado maxaabiista ah waxaana la filayaa in xubnaha qaarkood ayba gaareen ee gudaha israel iyagoo oo la sii marsiinayo hay-adaha ka shaqeynaya kala gudbinta maxaabiista ee laanqeyrta cas iyo hay-adaha kale ee qatar ay iyadu qeyb ka tahay maadaama heshiiskan ay iyadu dhaqan gelisay waxaana la aaminsan yahay in haddii laba maalmood soo socoto heshiiskan uu sii socdo fursad bari noqon doonto in lasii daayo dad badan oo falastiiniyiina iyadoo sidaasoo kale israel ay kaga faa doonto iyana dagaalyahanada ururka xamaas xubnaha ay ka haysato in loo sii daayo weli barnamij kulankaa degeysanaysaan kalena waad nagala socotaan saaxiib kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network ku taasho oy dareesho gaadhay dabaysho cirkaan ka inay dul joogto wanduuli gaadhay sidaad dabaysho cirkaan doonidhi inay dul joogto wanduuli gaadhay sidaad dabaysho kaan ka doonin inay turjurto dulmaan qabaayo oo adaan ku door qodiiftanaan qabo iga dawaysi يا قسطي دهايا على ميدانا naybkeenu igu soo duce la dooda naftaan dagaala dabnaara iyo olol xagaad ku doontahay wan isla dooda naftaan dagaala dabnaara iyo olol xagaad ku doontahay dulmaan qabaayo adbaanku iga daw وما يتداشوا ويدريش Pero a tu kulamay dadaashow ay ku daryeesho iyo kale ayaa kamid mid uu ku luuqeynayo boqorkii codka lahaw raxmade maxamed suleymaan tubaac waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n n heesaha heestaanna waxaa iska leh abwaan maxamed cumar huriyo warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay sideed iyo bisha nofembar sanadkuna waa laba kun maalinta saddex boqol labaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo soddon iyo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun banaanbax looga soo horjeeday dowladaha mareykanka iyo itoobiya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii hore kii ciidamada dowlada soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey weerar sanadkaasi al-shabaab ay ku qaadeen hotelka villa ros oo madaxtooyada soomaaliya u dhow maanta oo kale sanadkii kii saamiyihii u dhashay dalka bortuqiiska ee la oran jiray fardinaan malgiyaan ayaa doon kaga gudbay badweynta baasifiga maanta oo kale sanadkii dalka new zealan ayaa noqday dalkii ugu horreeyey ee haweenka u ogolaadaa inay codeeyaan maanta oo kale sanadkii kii ciidamo jarmalka u dhashay ayaa qabsaday magaalada rastor oo ruushka ku taala maanta oo kale sanadkii kii madaxdii xilligaasi ee dalalka mareykanka ingiriiska iyo suufiyeedka ayaa ku kulmay magaalada tehraan ee caasimada dalka iiraan maanta oo kale sanadkii dalka jamhuuriyadda jaad ayaa lagu dhawaaqay inuu madax banaanadiisa ka qaatay dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqollixdaniyo dalka burundi ayaa loogu dhawaaqay inuu ka hoos baxay nidaamka boqortooyada waxa uuna u guuray nidaamka jamhuuriyadda maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyosaddexdii dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta oo ku kulmay magaalada aljaris ee caasimada dalka aljeeriya ayaa ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowladnimada falastiin guud ahaana waa eginta xubintii maanta oo kale markaana adiib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n u imaadsantahay afraxan la socodsiinaysa xubintiibaatoo kale maxaa ah? dunida ka warbixinada kale barnamijka diano egrana hogaamiyaasha caalamka xubno matalaya dowladaha caalamka iyo sidoo kale wufuud caalami ah ayaa ku qulqulaya magaalada abudaabi ee dalka isutaga imaaraadka carabta halka oo soddonka bishan uu ka furmi doono shirka isbedelka cimilada qaramada midoobay ee cop kaasi oo diirada lagu saari doono saameynta isbedelka cimilada dunidu ee ku yeelatay marka la eego roobab dalal badan ay la daaradhacayaan iyo fatahaado iyo duufaano iyo sidaasoo kale marka la eego dalalka qaar oo wajahaya heerkul aada u sareeya shirka waxa uu furmi doonaa soddonka november ilaa labaiyo tobanka bisha december ee bisha soo aadan ayuuna socon doonaa ajendayaasha diirada lagu saari doono shirkanna waxaa kamida ah waxyaabihii ka qabsoomay shirarkii hore loo qabtay ee cop n iyo sidoo kale qodobadii laisla gartay inay heshiisyada la dhaqangeliyay iyo in kale iyo doodo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa sidaasoo kale isbeddelka cimilada saameynta dunida ee ku yeelatay khasaaraha nafeed ee ka dhashay iyo sidoo kale burburka ee soo gaaray marka la eego dhaqaalaha dunida iyo si guudba dalalka soo koraya ay saameeyeen marka isbedelka cimilada markana dhegeystayaal ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay webidaad fatahay iyo cirkoo hogol fatahay iyo shabaab dhiig fatahay iyo facebook muran fatahay iyo fatahaad un weeye maxaa laga filaya wargeedka kalemaano war fatahayaad ka tagtay warnamiyow mayleeray faayta mafaayta falajuusu faniiniyowna faltulmaalu fatahaadun la ilaahow kafaaysan aragna war adduunyadu waa fitnay haddaanad ka faajignaan waxdee inuu kugu fatihi war annaga oramadibaaba nugu soo fatahadayimbw anuga fatahaadii huriganka dhaqaaqi wayne war wax walbaa fatahaye siyaasiyiin isfaan maqashoo qoraal soo fadwoodo waraaqada fataha iyo fudayd iyo iswaalbaa maalmahan fatahayee fatahaadda eebbow feermarsii dadka nugul warkalamaanay cimilada wareertiyo colaadiya dagaal baa caalamkii fatahayee cirifkii la eegaba carun baa fatahayee caafimaad allahayow warkalamaanay xaggaa fatahaad xaggana fatahaad dunidan fatahaad badana wiibaa fatahay badanaa war waxaa la yidhi eh. fidnaa nagu taagano ileen eh. fadhi nooma yaale dadyahow eh. faataxada mara war meesha faataxada lagu martoo shabaab looga wada kacay waa bariga galgaduud waxaana la yidhi cawo madooba inta lagu guuray oo wax la dilay iyo wax la soo qabtay laga dhigay warba uu dagaalka shabaab bisinka u qabtaa hadda suulnuuga weeye war taliya saabeeyoo saraakiisha korkor wuxuu yidhi ciidamadu shabeellow ciyaaruma imaanine waxaa lagu codsanayaa eh. khawaariijtii ceebtiyo eh. waddankeenna caydiyo eh. ku ahayd xambaarto shacabkay ciqaabeen rabbi uga cadgooyo bulshadu iska celisaa buuraha ku cararto culaysyada la saariyo ciriiriga daraaddiis godad ciirsanayso ciribgooyadooda caadil soo dhaweeyo caad iyo shabeellow cagta inaan ka marino shacabkeenni ciil baxay casiis mahaddi weeyaan cid kastooo wax garato cudud iyo awood iyo cod wax lagu difaaciyo caqli eebbe basiiyana maanta ciidda hooyiyo caqiidada islaamkiyo calankaa u baahane furimaha colaaduhu ha camirato kalamaan waan anigu khawaariijta waxaan oran lahaa guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war kalamaane waxaa la yidhi fataaxadaha dalka ka jira waxaa ka daran wararka beenbeenta ah iyo iskayeyeelka siyaasiyiinta ee iska socda labaatankii sane la soo dhaafay dowladihii kala duwanaya ee dalka soo qabtay madaxda isu soo khudbadahooda waxaa ku jiray inay dhammaystirayaan dastuurka baarlamaankuna oo u sacbinayay madaxweyne kastoo lasoo doortayna qodobadii ugu weyn ay loo soo doortay waxaa ka mid ahay dhammaystirka dastuurka meel laga soo qaaday ma jirin haddoo loogu dhow yahayna waxaa la yidhi xildhibaanadii baarlamaanka ayay hawshu ka socon laadahay wakaale xildhibaanka qudhiisu markii uu xilka doonay wuxuu lahaa haddaan dastuurka qabyo tiraynaaye ma wuxuu nagu matelayaa dastuurka sidiisa in loo daawado waa inay qabyo qoraal ka bixi maysaan waa badan tahay dastuurkaa qabyaah dowlad dhiskiia qabyaah dagaalkii shabaabkaa qabyaah ciidan dhiskiia qabyaah xataa miisaaniyaddiiya meelaha qaar ka qabyaah waar xataa qabyadiibaa qabyaah war gurmadka daadadka xitaa waa qabyo aryaadhaha samigay cabdulla waxaan aad sheegaysin hortiin la yaabay waxa uu yidhi how dadaashaalay waxay dhaheen kadhuumahaya dhabmiya dadaashaalay waxay dhaheen kadhuumahaya dhab dhadhabu fiirso weliga soo lama oran war hadda qabya ninkeedii baa dhammaystirihaya war nin gabaruu jeclaa weyse wuxuu yidhi dastuurkii la qorayiyo sida dowladdii xamar jacaylkaygu degi waa war saaxiibkan caraysow siduu furimaha u tegey jacaylkii iska iloobay hadda ka hor waxa uu yidhi manaxow jacaylow nuuxnuuxsi daranow naar inaad tahay maxaad iigu naban tahay anna kuugu nugulahay waa adiga nafciga iyo iga jaray nafaqadee ma wax laygu nudayo inaxuusinayiyo nacabkiigii baa tahay markii aad nagaataba maxaa duu lumiyiyo nacaskuu dilayo naagtaan jeclaadaba durba laynacsiiyaa eetaan abdiga geli oo soo noqnoqoshada ayga haygamoodin nacasnimo sotila yidhi waaqlo waxaad ka tagta adna haddii aan ku naawilay naqbaa waa la dhowraa nasiibku haygu kaasimo ku nool beela nabade eh. ayaa nabarada jacaylka ka nuuxsan waayewtii eh. la yidhi war waxaa la yidhi eh. inkastoo aad nuugtana kumana xadiid dherigii nabsi u dulyaale aniguna nasiibkey nasiibka nasiibkey mukunaahi doonaa niwalei war jacaylku ummaduu soo rogo nin kalena wuxuu yidhi dooqoodu waa lacag ninkii dumar u liitoowe midkii ay lagdaan ka makacaan kunoo caame markaasay midlaan gaabahoo ladan ka raacan war aniguna waxaan dhihi lahaa loof bilaa fuluusay gabdhuhu laa idhahayaane midaan laac idhaahdana dhaqsay iga libkaan tahay iyo labana layslama helo mani la'aantiise ilaahayo wadaan lacag haya liira igu caaw waar bislow soomaad maqal layla ninkii lacag lahaa weyne layla war mar kalena waxaa la yidhi jacaylku maxaasid baa xujada noloshiiya isagu xigtiya saaxiib miyaa muxuu inantaan xushiya ka dhiga xilataan idhaa xayndaab adag ugu gudbaa aryaadhaha aniga naftirkayga jacaylku faraxumou igu hayaaho naagaha midaan qaabu raba weli ma qaan gaarin midna qaandhaw qayliya cishii kale ma qaal roon wali kalalaanay la'aglanki goba laafyadiis gaaru la iibsanaad la'aglaanlanki leeli leelka tuugow war kalamaanay colaad iyo fatahaad baa caalamkii qarrimay oo xamiimaan nulahayne maxaa caashaqa keenay war axmedow soomaadan maqal cashaqa ma baran weli mana beeninaaye war waxaa kaloo la yidhi ciraadiyo eh. jacaylkii eh. kala caganaan jiray eh. anaacawa labadaba la cawayse maaye war kalamaaney jacaylka iyo noloshoo dhan hiigsi kama maarmaan idinkuna gedkan iska hoos fadhisaane soomaaliya waxay qabatay shir looga hadlayo hiigsiga qarni jirka labakuniyolixdanka oo boqol sano ay ka soo wareeganayso markii ay soomaaliya xornimada qaadatay waxaana la yidhi dowladda soomaaliya waxay qorshaynaysaa in ka la gaaro iyadoo dalku barwaaqa yahay argagixiso ka caagan yahay shidaalkii la soo saaray duniduna u soo shaqo tagtay war madaxweyne xasan sheikh meeshuu bulshada rayidka talooyinka hiigsiga uga dhagaystay waa madaxtooyada soomaaliya war dadka waxantaahi waxay dhaheen kulanka madaxweyne xasan sheekh dadka ka qayb galay shaqaalaha dowladday ahaayeen aaway bulshadii rayidka shaqaalaha dowladdu waa ciidan kaliya ayaa ku yidhi adiga war kalmaanay war ma haysaaniine maraykanku wuxuu gacanta ku dhigay budhcadbadeed soomaaliya oo weerartay marka israa'iil laga leeyahay waar masankor buu siday war waxaan idiin weydiiyey burcadbadeeddu wax ka fiirsanaynin markab israa'iil leedahay iyo maraykan iyo iiraan dhexdooda maxaana geeliyey war israa'iil iyo maraykanku iyagaa xaafaday doonaan ka kalluumaystooo xeebaheenna laga dhaqaajilaaya war axmedow qasa waxa ka socdaa kalluumaysi maaha aryaadaha kale maanay saraakiishi booliiskee saldhigyada degboodhinka ka shaqayn jirta taraafikaa loo bedelayo ma baabuurtiyaa beledka ku badatay war cabdulow taraafik hadda booliiskay ka mid tahay see wax kaa yihiin war marka hore bax kasii hadday hadda waa biib kasii warlaamiya markii hor baabuurta halka koontaroole hata biyaha ka darsamay ilo booliska lambadii may diide aryadaha taraafikada xaad ula yaabaysa ma waadnaan maqal dalkan yaga gawaarida dhex taalmidoobo waa nuuce cagafcagaf tareel iyo bajaaj shacabka qaadqaada yaryar iyo xig waaweyn ahaa laysku soo daray markaasuu shilkoodii bato loo garnaqayaa mushkuleetii canug saaran yahay ama safee koontu nafto badan ma dhuuqaan haddaan lagu dambaabayn wartiyanba hadda ka hor waa ki yidhi niman yahow bacdi caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aan fuulnay iyo waliba weliba baaskiillo laambadihii bateriyaasha iyo qalabka tiifiga buruska iyo busmaarka iyo xargaha sida borotoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu bogsoonaayo u ubajiya cadaabaha hadday nabaddu bowrowdo laami budul la saariyo wixii beled busaynaaya war kalamaanae colaad iyo siyaasad iyo fatahaadaad ku mashquusheene miyaadna la socna ciyaaraha iyo guulaha ay soomaaliya ka soo hoysay ciyaartii soomaaliya iyo suudaan dhex martay saddex iyo eberaa soomaaliya ku badisay war koobkii toddobiy jirada ay soomaaliya qaaday kanna ku darseenna horta guushu waa guul haddii banooniga guul laga keenay waa in gurmadka guul laga keeno oo dagaalka khawaarijta guul laga keeno oo dhammaystirka dastuurka guul laga keeno oo guulba guul lagu daro wey warkalamaanay waxaa la yidhi dayaal xamar baraarugey wallee ruush ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxirayaan qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafad ugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xiisad laga qaadiye kii soo xoroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii xubintii kalamaan aad maqlayseen gudahaan aniga tarageystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k n gabagabada kaga tegayaa heesii ku luuqeyso fanaanada law raxmed saaraaman jaamac heestii badbaangala intaan barnaamijka laba ku kulmi doono nabadgelyo

baahday talaabiyey ayamaanu baydha Amen. jeceliya bidix midig bidix midig bilis hahaawaleeye igu baahday talaaduye ayamaanu baydha bilis hahaawaleeye baahday talaahduye ayamaanu allayle badbaan galay iyo ceelkumbaacoon barhtanka uu fadhiisi beerka jantaya xaydha jeceliya bidix midig bidix midig bilis xaawali igu baahday talahadu yahay ayamaanu baydha bidix waleeyey igu bahtay talaadye ayamaanu baydha